رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii abi shujaaca waxaan ka baxnay salaadii khoofka ama cabsida faslun fi llibaasi waxaan gelaynaa ama aan qaadanaynaa fasalka xagga libaaska waa asturka ama dharka markaa la qaato yaa bani aadam ina anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum buu dhahay ila subxaana wa tacaala bani aadama waxaan idinsoo dejinay libaas iyo dhar kaasoo yuwaarii saw-aatikum aada cowradiina markaa ku qarsataan taas marka waxay tilmaamaysaa labiska inuu yahay nimcooyinka ilaahay bani aadamka uu siiyey kuwa markaa ugu waaweyn fi libaas libaaskii iyo awaaye wayaxrumu waxaa xaaraam ka ah cala rijaali ragga dushooda lubsulxariiri xariirta labisashadeeda dharka xariirta ah inay gashtaan ama ay labistaan ayaa markaa mamnuuc ka ah rijaasha ka noqonaya ragga korkooda lubsul xariiri xariirta labisashadeeda iyo watakhatumi ka faraati dhigasho bidahabi dahabka inay faraati dhigtaan oo ay faraati ahaan u isticmaalaan dahabka wayaxilu wuxuu xalaal u yahay oo loo xalaaleeyey linnisaa'i dumarka eerta dahabkaba waa loo xalaaleeyey wayasiiru dahabi dakiisa yar siiruhuusa badanba fi taxriimi xagga xaraam noqoshada sawaan waa isku oo dahab gobol yar hadduu yahay ama faraati yariis ah iyo mid weyn uu yahay labada waa dembi macnaha ragga marka la fiiriyo xaaraan ayuu markaa ka yahay watakhatumu inay faraati ka dhigtaan ragga bidahabi dahabkana waa loo diiday wayaxilu waxaa loo xalaaleeyey dahabka iyo xariirta linnisaa'i dumarka wayasiiru dahabi dahabka kiisa iyo wasiiruhu kiisa badanba fi taxriimi xagga xaaraam ahaashada sawaa-un waa isugu mid wa idaa kaana haddii uu yahay bacdu thabi marada qayb ka mid ah ibrisaman ibray ibraysaman haddii uu ka yahay macnaha marada kulligeed xariir ma aha laakiin qeyb yarbaa xariir ah wa bacduhu qaarkiisna utlan uu yahay suuf aw kitaan ama layloon jaaza wuu bannaan yahay lubsuhu xirashadiisa maa lam yakun hadduusan ahayn al ibraysamu xariirta haaliban inta badan haalibka ama mudadaysan markaan ahayn laakiin meelo yaryar jeebka saddex far iyo meesha kuleetiga dhinaca kor iyo meesha kamayn kala dhaho oo shaatiga gacmo dheeraha meesha ugu dambayso oo inta saacadda la xirto oo kale ah meelaha haddii dharku xariir ka yahay inta kalena suuf ama eh, marada la yidhaahda ah ee khafiifta ah ama gacanta marka lagu taabto ah oo layloon ah intii wuu xiran karaa oo markaa looma diidin ilee nebigu jubbad buu lahaa baa la yidhi kamaynka iyo meelaha hoose farjeenka iyo intaasoo dhan ay xariir ka yihiin wafdigana waa u xiran jiray markii markuu qaabilaayo jimcahana wuu u qaadan jiray marka wuxuu leeyahy waidaa kaana haddii uu yahay bacdu thawbi qeyb ka mid ah ib raysaman hadday tahay xariir wa bacduhu qayb kalena qutman uu yahay cudbi ama suuf aw kitaanan ama dharka jilcani layloonka ah jaaza lubsuhu xirashadiisu marka wuu banaa lam yakunil ib raysamu hadduusan haaliban marada dhan aysan ahayn ama inta badan faslun faslankanna waxaa faasil uu u yahay fi ljanaa'izi janaasooyinka janaasadii axkaamteeda wayalzamu waxaa u laasimaya fi lmeyti meydka arbacatu ashyaa'a afar waxyaabood qofka dhintay meydka ah waa in afar loo sameeyo afar waa laasim oo asagay u waajibtaa qusluhu uqubayskiisa watakfiinuhu takfiinuhu kafantiisa dukasho calayhi meydka korkiisa aasitaankiisa afartaa meydka ah oo qasab ahna in loo sameeyo waaye filmeyti meydka arbacatu ashyaa'a afar shay ama afar waxyaabood kow gusluhune qubayntiisa ama in la dhaqo wa takfiinuhu in la kafaniyo kafanintiisa waasalaatu ku dukasho calayhi korkiisa lagu dugto iyo wa dafnuhu aasitaankiisa wathnaani laba laba laba qofood ama laba meydka ka mid ah laa yugasalaani lama dhaqaayo walaa yusallaa calayhimaa mana lagu tukanaayo laba meydad u laasimtay ee kafanta salaada aasitaanka meyd waxaa jira aan la dhaqaynin laguna tukanaynin koow ashahiidu waa midka ku dhintoo ku shahiida fii macrakati lmushrikiina dagaalka gaalada asoo mushrikiinta la dagaalamaya oo jiha ku jira ayaa lagu dila kahiid nala dhaqaayo mana lagu tukanaayo iyo wasiqtu dhiciska alladii kaasoo lam yastahilla aan con saarikhan asoo eh, oo qaylinaya macnaha codla-aan buu ku soo baxay qaylo la-aan waa dhicis alladii kaasoo lam yastahilla aan codaynin saarikhan asoo qaylinaya oo ohin iyo aan markaa la soo bixin wa yugasalu waa la dhaqayaa almeytu meydka witran tiro isdhaya shan toddoba sagaal koob iyo toban lix iyo toban tiro isdheer waa in la dhaqaa wayakuunu wuu ahaanayaa fii awali guslihi dhaqitaankiisii qubayskiisa kan u horeeya sidr geedgobeed wa fii aakhirihi aakhirkiisana shay-un shay oo min kaafuurin kaafuur ah ilaa kaafuurku wuu qaboob yahay kaafuurku waa mid markaa qabow marka meydka waa la dhaqayaa waxaana lagu dhaqayaa tira witri ah rasuulka gabadhiisii markii la dhaqaayey dumarkii dhaqaaya wuxuu ku yidhi dhaqa saddex mar ama shan mar ama toddobo in ra'aytum hadaad u aragtaan haddaad dhammaysaanna isoo ogeysiiya buu dhahay nebiga haddaad dhammaysaanna isoo ogeysiiya marka waa la dhaqayaa tiro isdheer ah wa yakuunu wuxuu ahaanayaa fii awali cuslihi dhaqitaankiisa marka ugu horeeya biyaha waxaa lagu darayaa sidrun geedgubeed oo sidriga wuxuu leeyahay xumbo sida shaambada oo kale markaa ah kaasaa aridko nadiif ama shu bedelaa hadda iyo wixii markaa lamid ah wa fii aakhirihi markiisa dam oo qayb marka ugu dambaysa kaafuurin shay kaafuur ah shay kamid ah yaa biyaha markaa loogu daraa yukafanu waa kafan maydka fii halaathati ahwaabin saddex maro cad ku jimayson qamiis walaa cimaamatun iyo cimaamad labadaba saddex maro oo cadcad ah kursuf ah aan ku jirin qamiis iyo cimaamad taas waayo macnaho kaasaa markaa lagu kafanayaa khaasatan ragga dumarku shan baa loo gaarsiiyaa shan ayaa markaa loo gaarsiinayaa wa yukafanu fi halaathati ahwaabin saddex maro sida nebiga loo kafanayo kale saddex maro lagu kafanay bay tiri caaisha cadcad ahoo kusufna ka samaysan laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun labadan aanu ku jirin marka lagu tukanayana wa calayhi waxaa loo kibaaranayaa oo loo takbiirsanaya meydka korkiisa marka lagu tukanayo arbacu takbiiraati afar takbiiraad afar mar waa inuu qofku allahu akbaraystaa markuu meydku ku tukanayo marka koowaad yaqra wuxuu akrinayaa alfaatixata faataxo bacda aluulaa takbiirta koowaad kadib allahu akbar markuu xirto faatixaduu akrinayaa wa yusallii cala annabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam bacda athaaniyati waa takbiirta labaad takbiirta koowaad markii allah akbar u xirto faatixuu akhrinayaa rukuucii sujuud ma leh isla markii allah akbar buu leeyahay midda labaad nebiguu ku salinayaa sal alla wasalam wayadcuu lilmayti lilmeyti meydkuu u ducaynayaa bacda athaalithati takbiirta saddexaad kadib oo fa yaquul wuxuu leeyahay allaahuma ilaahayow haadaa kan cabduka addoonkaagii waaye wabnu cabdi wabnu cabdilabada adoon anugoodii waaye hooyadii aabiya macnaha kharaj wuxuu kasoo baxay min rawxi dunyaa rooxda adduunkuu kasoo baxay iyo catihaeeda ruuxdii adduunkuu ka soo baxay macnaha rawxiya raaxadii adduunka iyo saacatihaa waasictinimadeedii ah maxbuubkiisa qofkii u jeclaa iyo dadkii asagu labada markaa wuu ka soo dhex fiiha gudaheeda ayuu ka soxay waaye ilaa dulma uu soo aaday qabriga mugdigiisa iyo wamaa huwa waxa ku sugan iyo wamaa wixii huwa asaga laaqiihi uu kula kulmaayo qabriga qof waxbuu kula kulmaa wixii qabriga uu kula kulmi lahaa ayuu soo aaday kaana ilaahay ni wiilkan qofkan wuxuu ahaa yashhadu mid qira an laa ilaaha alla inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane ilaah adi aan ahayn inuusan jirin ayuu qirahayay waxdaka keligaa xaal a tahay shariika laka shirkina uusan kuu sugnayn imana wuu qiray moxamed inuu yahay eh, cabduka addoonkaaga iyo wa rasuuluka rasuulkaaga nebi moxamedna inuu addoonkaagii iyo rasuulkaagii yahay taana marka wuu qiraayay oo mid qirsan ayuu ah inaad keligaa shirkina aadan lahayn keligaana aad tahoo laa shariika laka wa ana muxammadan muxammadneh cabaduka inuu yahay buu qiraayey addoonkaa rasuuluka rasuulkaaga intaan ka ogeyn wa anta aclamu bihi mina ana adigaas naga cilmi badan adigaa nooga aqoosho badanoo haddii beentiis ay ahayd iyo haddii qalbiga aysan ka jirin annagu kullii daahirkan ka arkaynay oo wuu ku waxidi jiray keygaa wuuna ku caabudi jiray laakiin wa anta adigaa aclamu ku cilmi badan bihi asaga minaa annaga meex intaan annaga ka ognahay adi intaad ka ogtahay baa ka badan allaahuma ilaahayow inalad kuusoo degay wa anta adiguna ru mansuulin bihi intahay wuu kuu degay wuu kuu yimid inta loo yimaado loo dego adaa u khayr badan wa asbaxa wuxuu nahaaday ama uu yahayba faqiiran mid u baaistaada meeshaasu iska yaalaa qarigaasu iska jiifaa naxariistaada yuu u baahan yahay wa anta adigu haniyun baad tahay mid ka deeqtoon can ayafcalu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kana allahu shaakiran caliima ilahay cadaabkiin muxuu ku falaa waa maya adiga waad ka kaaftoontaa waana hani ka tahay can cadaabihi cadaabkiisa waqad ji'naaka anaguna waa kuu nimid raaqibiina anagoo rajeeya ilayka agaaga naxariis iyo khayr inaad siiso yaa rajo ka qabnaa shufacaa'a waxaan kuugu nimid inaan u ergeyno lahu asaga oon u shafeecno aan u ducayno adi aan kuu barino inaad khayr iyo wanaag siiso saasaan kuugu nimid allaahuma ilaahayow innahu asagu nasala bika wuu kuu soo degay wa anta adigana khayru mansuulin bihi qof u khayr badan ba wa asbaxa wuxuu waa beristay ama uu ahaaday faqiiran mid u baahi qaba ilaa raxmatika raxmadaadii naxariistaada wa anta adiguna haniyun ayaahay allahodan ahoo ka kaaftoon oo ka deekhtoon can cadaabihi cadaabkiisa waqad ji'naaka anaga waa kuu nimid raaqibiina anagoo rajaynayna ilayka xaggaaga naxariis aan uga rajaynayno shufaacaaa waa kuu nimid anagoo ergeynayna lahu asaga allaahuma ilaah hadduu yahay qofkaan dhintay zid zid lahu u ku dhih fii ixsaanihi wanaagiisa nin wanaagsan ixsaan sameeye ah diinta alla ku dhaqmo ah fa zidhu allow u kordhigiisa in kaana musii'an dembiile hadduu yahay musii'ahoo dembi badan fatajaawaz allow ka astur kana dhaaf canhu xaggiisa iska saamax walaqihi ilaahu la kulmi biraxmatika naxariistaada ridaaka raadi ahashadaada waqihi allow ka kori fitnata alqabri qabriga fidnadiisa wa cadaabahu cadaabka qabriga labadaba wafsax ilaahu u waasix isaga fii qabrihi qabrigiisa wajaafi allow fogey oo kala dhaqaaji alarda dhulka cabayhi labadiisa dhinac idan qabriga waa ciriiri ilaahu u waasiciyo u kala durji oo u kala fogey walaqihi allow la kulmi biraxmatika naxariistaada sababteeda alamna amni oo min cadaabika cadaabkaaguu ka aamin noqdo xataa tabcahahu ilaa lasoo bixiyo aaminan asagoo aamin ah ilaa jannatika jannadaada loo soo saaro biraxmatika naxariistaada sababteeda yaa arxam araaximiin inta naxariisata midka ugu naxariista badanow allaahuma ilaahiyo in kaana hadduu yahay addoonkaagaan dhintay addoontaadaa dhimatay muxsinan qof muxsin ahoo fiican ixsaan iyo wanaag sameeyey fazid u ziyaadi dheh fii ixsaanihi ixsaankiisa wanaagiisa kaana an qaladle hadduu yahay dambiilo ahoo gefsan gef badnaa fatajaawaz allow astur dhaaf kana cafi canhu xaggiisa walaqihi allow la kulmi biraxmatika naxariistaada sababteeda ridaaka raadi ahashadaada ilaahu la kulmi waqihi ilaah ka badbaadi iطlaqri qabriga fidnadiisa wa cadaabahu iyo cadaabkiisa wafsax lahu ilaahu u waasici fii qabrihi qabrigiisa wajaafi anuu kala fogay alarda dhulka can janbayhi labadiisa naacu kala fogay fogey qabri waasica uga dhig walaqihi la kulmi biraxmatika naxariistaada sababteeda alamna aaminga noqosho uu ka aamin noqdo min cadaabika cadaabkaaga xataa tabcathahu ilaad ad u soo saarto aaminan asagoo aamin ah ilaa jannatika jannadaada biraxmatika sababteeda yaa arxam araaximiin inta naxariista naxariisata midka u naxariista badanow wayaquulu wuxuu oranayaa qofka fi raabicati rakacada takbiirta afaraad kadibna fi raabicati allaahuma laa taxrimna ajrahu ilaa ajirkiisa hanaga qadinin waa naga xaaraantinimaynin walaa taftinna hanana fidnaynin bacdahu gadaashiisa lanaa annaga noo dhaaf hu af wa yusallimu noqsanaya qofka tukanaya janaazada bacda araabicati takbiirta afaraad kadib asalaamu calaykum asalaamu calaykum asagoo taagan assalaamu calaykum hal mar ahna way way jirtaa ayadoo laba ahna way jirtaa wayudfanu waa la duugayaa marka meydkii fi laxdin laxdi waa lagu duugayaa iil mustaqbila qiblata qibladaas waa la qaabilayo wa yusal waa la siibayaa waa min min qibali ra'sihi dhanka madaxiisa uu xigo birifqin si rifqi oo tartiib ah qabriga marka la qodo oo meydka la gelinayo meesha madaxiisa jiro yaa laga soo bixinayaa madaxiisa meeshuu xigo yaa saa looga soo bixinayaa lugihiisa waxay marayaan marka meeshii madaxa xigay ee lasoo sooy meeshiisii kale dhanka madaxa haddii dhankaa laga keenana dhanka madaxa laga soo bixinayaa laga soo bilaabayaa si qiblada uu markaa u qaabilo wayaquulu wuxuu oranayaa alladii midka yalxaduhu iilka gelinaya qofka luxdiyeynaya bismi bismillaahi buu dhahayaa wa calaa millati rasuulillaahi diinta rasuulka sala allahu calayh wasalam miladii nebi moxamed iyo diintuu noo keenay ayaajacu waa la jiifinayaa qabriga bacda an yucamaqa markii la mooleeyo kadib waa in camqi laga dhigo la mooleeyo loona qodo qaamatan wa basdatan istaag iyo gacanfidin qaamada waa hal qof istaagiisa hal qof marka la istaajiyo waa in madaxiisa iyo calooshiisa aysan bannaanka soo jirin wainuu godku ku qarsoonaadaa wa bastatanna waxaa laga wadaa qofku markuu istaago haddana gacmuu fidi joog nin qof joogiisa iyo gacantaagiisa oo waxaa la rabaa roobka iyo daadka iyo markuu yimaado inuusan beydku banaanka usuusan bixin iyo inuusan dugaagu faaganin dugaagana inuusan faagi karin wayudfanu waa la aasayaa dhe fi baa lagu aasayaa iilkaa la yidhaahdaa laxdiga waa laba qaburtaa laba ah midna shaqi baa la yidhaahdaayo waa la qodayaa marka la qodo yaa dhexda laga sii qoda oo qofka marka aad qabriga kor istaago ka yaamiinkii kadibna waxaa la saarayaa barmiilkii wixii loogu talagalay ciidi baa lagu aasayaa laxdigana waxaa la yidhaahdaa in la qodo geedku markii la qodo kadib baa gudaha loo sii qodayaa haddana dholka cad adag iyo caramadowda iyo yaa laga samayn karaa laakiin dholka jilicsan lexdiga lagama samayn karo rasuulka sal alla alay slam markii uu dhintayna kii ah, magaalada madiino laba qabri qodayaal baa joogeen midna lexdig wuu qodi jiray midna shaqi wuu qodi jiray labada adeeg baa loo diray kii soo hormara ayaa u qodayaa la yiri nebiga kii soo hormara ilaahay wuxuu waafajiyey ninka laxdiga qoda inuu soo hormaray kaasaa marka looyihaahdaan laakiin see noqotaba dhulkay ku xiran tahay ilan dholalka meelahaas iska jijilcan laxdiga ma loo samayn karo guda a sii qoda haddii la yidhaahdo inuu kusoo dumaa dhici karta marka shaqi baa laysaga qodaayo af jeex baa la yidhaahdaa oo saasaa afka looga qodaa keliya wayudfanu waa la aasayaa fi laxdi mustaqbila alqiblati qibladana waa la qaabilsiinayaa asagoo qiblada ujeedaa wayusallu waa laga soo siibayaa oo laga soo bixina markii janaasada sariirta lagu keeno min qibali ra'sihi madaxiisa meesha uu markaa xigo ayaa laga soo bixinayaa birifqin rifqi ah oo oo oo fudud ama naxariis ku jirto wa yaquul wuxuu oranayaa alladii midka yalxaduhu laxdaya oo dhulka dhigaya uu dhahaya wa calaa millati rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama wayudbajacu waa la jiifin fi lqabri qabriga bacda an yucamaq markii la qodo oo la dheereeyo qaamatan qof qof jooggiisa wa bastatan iyo gacantaagiisa walaa lama dhiso oo la dhisi maayo calihii qabriga korkiisa mana la injiista nuuryo iyo waxo lama marinaayo walaa ba'sa baas kuma jiro oo dhib ma laha bil bukaa'i oohin in loo ooyo calalmeyti meydka korkiisa haddii loo ooyana dhib ku jiro min hayri nawxin aan walaa shaqi jaybin iyo jeeb jeexitaan la-aan calaa nawx waxaa loola jeedaa baroorasho alla zaanaanayo qofki inuu qayliyo mamay noqonaysaa laakiin ohinta waanaysan baroorasho ku jirin jeexjeexsan markaa ku jirin aysanna ku jirin wiil in loo yeerto iyo dacwa aljaahiliya haddii oohintu saa ay tahay dhib kuma sugna laakiin haddii intaan ay ku jirto oohin iyo baroorasho iyo nadbi iyo ammaan iyo mana jeexjeex iyo marka noocaas ah mamnuuc ayay markaa noqonaysaa wiidfin waa la aasayaa dheh min lixdin baa lagu aasayaa meydka god mustaqbal qibla asagoo qaabilsan wayusali fiihi qibla ra'sihi yaa laga soo bixinayaa waxaa loola jeedaa markii meydka lasoo qaaday sariir baa lagu soo qaadaa sariirta meydka yaa lasoo saarayaa marka sariirta meydka lagu soo qaado oo meydkii la keeno godka see loo gelinaya wayusallu waxaa laga soo bixinayaa sariirta oo meydka laga soo qabanayaa min qibali ra'sihi madaxiisa meeshuu markaa xigay caaway baa leeya madaxiisa meydka xaggee buu qiraa madax waa kanaa dhanka madaxa lasoo qabana saasaa loo soo wadayaa saasaa godka loo soo gelinayaa macnaha min qibali ra'sihi oo dhankiisa ma aha birifqin si rifqi ah oo xoog io aan ku jirin wa yaquulu wuxuu oranayaa alladii midka alladii midka yalxaduhu laxdaaya oo aasaya godka gelinaya wuxuu dhahaa bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sal allau aleyh wasalam qole waxay leeyihin waxaa habboon oo fiican in la yidhaahdo minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taarat ukhraa taana markaa in la yidhaahdo qolaa iska rajaxaysaa wayurjacu waa la jiifin fi lqabri qabriga bacda an yucamaqa markii la qodo oo quduudkiisa dheereeyo qaatan taagiisa iyo wabasdatan gacantaagiisa walaa yubnaa lama dhisaayo calayhi meydka qabriga korkiisa lama dhiso walaa yujasasu mana la nuuradaynaayo walaa ba'sa baas kuma jiro bilbukaa'i oohin calmeyti meydka in loo ooyo baasi dhib male hayri nawxin qayla la-aan walaa shaq walaa e iyo walaa shin la-aan wayuziyeynaya ahluhu meydka dhintay dadkiisa xel ayaamin saddex maalmood min dafnihi laga bilaabo aasitaankiisa saddex mal ayuu soconayaa tacziyada wayadfanu layskuma lama aaso ithnaani laba meyd fii qabri waaxidin hal qabri keliya in laso waa mamnuuc ilaa lidan hadday keenta maahan meydkiibaa farabatay karaan waxyaaba fara badan baa jira laba iyo saddex haddii laiskula aaso weliba rasuulka sal sl dagaalkii uxud labalabo godka iskula gelin jiray waa jaraaxaad dadka muslimiintan dhaac bay ahaayeen badankood ama qaarkood ee god badanna lama qodi jirin meydkuna ugu fara badnaa saa darteed waxay keentay nebiga in labadii qofba in hal god lagu aasoo la dhaho kee qur-aan badan kee xaaq ah kee si fiican qur'aanka u yaqaana markana lagu hormariyo godka qofka xaafidka ah ee qur'aanka si fiican u yaqaana yuamu lqowm aqra'ahum eh, likitaabi illaahi dad hogaaminaya oo imaam u noqonaya qof kitaabka ilaah yaqaana xataa qabrigaa lagu hormariyey oo imaam u noqona qofka qur'aanka yaqaana godka dhexdiisa wayucazaa waa loo cizaynayaa oo loo tacynayaa ahluhu ehelkiisiiba dadka ninka dhintay ilaa halaathati ayaamo oo markaa la duw waa maalinta saddexaad adi maalinta saddexaad kadib qofka ma loo tacsiyeynaya ilaa qof maqnaa oo markaas dibadda ku maqnaa oo markaa magaalada ka maqnaa oo yimid maahane walaa tudfanu layskulama duugo ithnaani laba meyd fii qabri waaxidin hal qabri keliya ilaa lixaajatin baahi inay keento maahane حاجة إيضا كتاب الزكاة وبالله توفيق والله هادي